رب العالمين صلى الله وسلم وبارك وانعم على نبينا وخليلنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ما بعد يقول الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى باب إذا أصاب هدي وهلاله thawb lmusalli kii tukanaya maradiisu hadday haleesho imra'atahu xaaskiisa idaa sajada marka uu sujuudayo yanii ninkii tukanayay haddii ay istaabtaan ama maradiisu ay taabato xaaskiisa ay taabato xukumka ay yeelanayso ayuu baabaystay qaal waxa ui bukhaari xadaana musadad waa ibni musarhad albasri can khaalid ibni cabdillaah alwaasiti الواسطي الطحان قال waxa ui xadaثna سليمان الشيباني سليمان بن أبي سليمان الشيباني عن عبد الله بن شداد بن الهاد عن ميمونة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها قالت kaana rasuul اllahi sal اllahu alayh wasalam wuxuu ahaa rasuulkii alla yusalii mid tukanaya wlxaal ana xidaahu aniguna aan dhinaciisa ahay wlxaal ana xaaidun ana ahay gabadh caada leh warubamaa asaabanii waxaa laga yaabaa inuu i haleelo thawbuhu maradiisu idaa sajada markuu sujuudo waxaa laga yaabaa maradiisu inay soo gaadho qaalat waxay tidhi wakaana waa sijaayada darinta laga sameeyey ayuu ku tukanayay waa darin loogu talagalay inta uu ku tukanayo oo sijaayadeenoo kale ahayd wuxuu imaam bukhaari eh, halkan ku tilmaamayaa oo xadiikan u keenay eh, qofka musaliga ah haddii uu tukanayo taabashada uu taabtay gabadha caadada leh inaanay waba yeelin inaanay salaadiisa waxba yeelin waxaa laga qaadanayaa ahaaratu cayni alxaa'id gabadhii caadada lahayd caynteedu inay daahir tahay waa laga qaadanaya waxaa kaloo laga qaatay waana xadiis waa soo noqon doonaa insha allahu tacaala maradii lagu tukanayay haddii ay taabato gabadha caadada caadadale jirkeeda inaanay maradii najaasoobayn waayo weli waxaynu ku sugannahay maryihii lagu tukanayay abwaabteedii ayaynu ku sugannahay marka gabadh caada ee cayntaydu waa aahir yacnii jidhkeeda xataa hadday dhididdo oo dhididkeeda maradii aad ku tukanaysay uu taabto waa lagu tukanaya marada waa lagu tukanaya waayo cayntaydu waa aahir wey najaasadu waa dhiigga ka soo baxay baabu salaati wuxuu baabu yahay salaad cala alxasiiri darinta lagu tukanayo wasalla waa tukaday jaabiru waa jaabir bnu cabdillaah iyo waa abu saciid alkhudri fi safiinati doonta ayay ku tukadeen qaa'iman ee xaal uu yahay mid taagan yani labadaba waa loo celinaya iyagoo taagan ayay doonta ku tukadeen abcan bacda istiqbaali اlqibla wa qaala axasanu alxasan bn abi اlxasan albasri waxa uu qaa'iman yani adigoo taagan baad tukanaysaa doonta dhexdeeda maa lam tashuqa haddaadan ku adkayn calaa asxaabika asxaabtaada taduuru macaha waad la wareegaysaa wa ilaa haddii aacido fadhibaad ku tukanaysa qaacidadu waxay tahay haddii qofku uu gaadiidka dushiisa uu ku tukanayo gaadiidku waa laba mid aanay suuragal ahayn qofku arkaantii salaada inuu dhammaystiro maala wuxuu fuushan yahay awr buu fuushan yahay iyo dameeriya wixii la ma awoodo inuu istaago rukuuc iyo sujuud dhammaystiranna awoodi maayo kaasoo kale waxaa waajiba ah inuu ka dego gaadiidkii inuu ka dego oo dhulka uu ku tukado ama gaadiidku hadduu yahay miday suuragal tahay in lagula yimaado arkaantii oo dhan hadday istaagii iyo wixii la mida ah, waa sida doontii oo kale waa lagu tukanaya waa lagu tukanayaa waa istaagaya waa rukuucaya waa sujuudaya waa la fadhiisanaya waxaana waajiba ah in xagga qiblada loo jeedo oo qiblada la qaabilo qaal waxa uhi bukhaari xadaana cabdullah wa cabdullahi bnu yuusuf attinisi qaala ahbarana malik bni anas imaamu daar اlhijra can isxaaq bni cabdillaahi bni abi alxa can anas bni malik isxaaq wuxuu ka warinaya adeerkii oo aabbihii ay walaalahaayeen oo anas ibnu maaliga cabdulaahi bni abi alxa iyo anas ibni maalik xagga hooye ayay walaalo ka ahaayeen ummu sulaym baa dhashay isxaaqna adeer buu anas u yahay ana jaddatahu anas bnu maalik ayaydii sidaa waa ay jaddatu anas wاdamiiru yacuudu ila aqrabi madkuur jadatahu ay jadata anas waayo anas baa dambeeyey anas waa loo celiyey eh, bacdu ahlilcilmina waxay yidhaahdeen waxaa loo celinaya isxaaq ibni cabdilaahi bni abi alxa labadaba ayeybay u ahayd laakiin ayeeye toosa waxay u ahayd anas bnu malik ana jadatahu ayeydii mulaykata waa mulayka eh, mulayka binti malik ibni cadi alansaariya mulayka binti mali waxayna dhashay ummu sulaym anas hooyadii hooyadeed wey dacad waa u yeedhay rasuul اllahi sal اllahu alayhi wasalam rasuulkii alle waxay ugu yeedhay liacaamin cunto acaamkaasoo sanacathu lahu ay u samaysay yani nabiga casunti faakala minhu nabigu waa cuna cuntadii uma qaala waxau hi nabigu qumuu istaaga faliusalli lakum aan idin tukaday yacnii salaad aan u tukanayo ilaahay u tukanayo laakiin sababtu ay tahay inaan idin barakeeyo gurigiinna oo aan idinku abaalgudo sababteedu ay tahay aan idin tukado qaala anas yani waa sababtii loo tukanayay laamta saasaa looga jeedaa alsalaatu liwajhi illaah lijli illaah lillaah ilaahay baa loo tukadaa laakiin waxaa hadda looga jeedaa sababtooda ayaa loo tukanayaa alsalaatu lilkusuuf liljanaaza oo kale wey yani sababteedaa loo tukanaya qumuu istaaga faliusalii lakum aan idiin tukaday qaala anas waxaa wili faqumtu waan kacay oo waan istaagay ilaa xasiirin lana darin aan leenahay baan isu taagay darintaasoo qad iswadda madoobaatay min tuuli maa lubis inta la gogoshay dheeraanteeda darteed yani muddo badan la isticmaalayay min tuuli maa lubisa ay ifturisha intii la gogoshay waxa weeye badnaanshaheeda ama dheeraanshaheeda darteed u madoobaaday yani muddo badan la isticmaalayay lubsi baa la cabiray laakiin waxaa looga jeedaa iftiraash baa looga jeedaa fanadaxtuhu waan ku rusheeya bimain biyo faqaama rasuul lahi sal llahu alayh wasalam rasuulkii alla waa istaagay wasafaftu waan saftay iyo walyatiima wa maca alyatiimi agoonka maciisa waraa'ahu nabiga gadaashiisa ayaan la saftay wlcajuuzu islaantiina waa ayaydii min waraa'ina xagga yaga dambe ay naga iyaduna aynaga sii dambayso fasallaa lana rasuul lahi sal اllahu alayh wasalam rasuulkii wuxuu noo tukaday rakcatayni laba ragcadood uma insarafa waa gadoomay nabigu alayhi salaau wasalaam eh, xadiiku waxaa loo daliishanaya nabigu wuxuu ku tukaday eh, darin buu ku tukaday oo waxa weeye salaadii uu ku tukaday waxaa laga qaadanayaa darinta iyo cawda iyo qadiifada iyo goglaha kala duwan in lagu tukadaa inay bannaan tahay haddaanay najaaso lahayn hadday daahir yihiin masaladaasa xadiidka loo baabaysanaya fawaaidda kale laga faa'idaysanaya waa badan tahay xadiidka laga qaatay cuntadii la sameeyey ee dabku taabtay inaan laga weysaysanayn tawada'uu mima masat innaar cuntadii dabku taabtay laga weysaysto waa la nasakhay aaadiistana ka dambaysay waxaa kaloo laga faa'idaysanaya sida inoo iman doonta marka jamac la tukanayo ee jamacaas ee dadku ay kala duwan yihiin dumarku inay ugu dambaynayaan caruurtuna ay ka horeynayaan ragga waaweynina xagga hore ay marayaan saddexdaa saf baa la saftay nabigu calayhi salaatu wasalaam waa imaamkii saf buu ku xigay anas iyo walaalkii oo iyaguna safka labaad bay ahaayeen waxaa kasii dambeeyey alcajuu ayadoodna way kasii dambaysay oo agga dambe ayay ahayd dumarku hadday xitaa gabadh keliya tahay xagga dambe inay ka istaagayso ragga ay ka istaagayso xataa raggaasi hadday yihiin sibyaan caruur hadday yihiin safgaara bay noqonaysa haddii ay dhacdo oo istidhaahdo waa ubadkaagii ama waa kuwaad ayayda u ahay oo ay la safato salaadu way ansaxaysaa laakiin waa karaaha bay salaadu laakiin salad ahaan way u ansaxaysaa waxaa kaloo laga qaatay nabigu calayhi salaatu wasalaam inuu isku dayayey inuu abaal gudo waayo marka cuntada u sameeya nabigu iskama bixin calayhi salaatu wasalaam wuxuu gudagalay inuu tukado culimmada qaar waxay yidhaahdeen faliusalli lakum macnuu wuxuu u dhacayaa faliadcuwa lakum aan idiin duceeyo salaadana waxaa laga dhigaya bimacna ducaa oo macnaheedii luqawiga ahaa ay kasoo jeeda kelmadubaa lagu macnaynaya laakiin asalku waxa uu yahay in lagu qaado macnaha sharciga in lagu qaado kii luqawiga ahna waa soo gudagelaya faliusalli lakum markuu u tukanaya nabigu calayhi salaatu wasalaam waana u ducaynaya macnahana waa laga qaata nabiga calayhi salaau wasalaam wanaaggiisa iyo gobonimadiis iyo sida uu abaalgudayo kaana yaqbalu lhadiyata wayuiibu calayha hadiyada loo keenay wa ku abaalmarinaya nabigu calayhi salaau wasalaam cunto hadii loo sameeyo la casumo waa u ducaynay waana u tukanaya nabigu calayhi salaau wasalaam salaaduu uga jeedo inuu guriga u barakeeyo oo barakadu ay kusoo degto waana kii tilmaamay qofka waliimada loogu yeedho ida duciya axadukum ila lwaliima fain kaana saa'ima faliyusali falyujib wain kaana saa'ima falyusalli midkiin haddii weliimo loogu yeedho ha ajiibo oo haddii aanu soomanayn cuntada ha cuno hadduu sooman yahayna falyusalli culimmadu waxay idhaahdeen falyadcu ha u duceey baabu wuxuu baab u yahay ama baabu salaati salaad buu baab u yahay cala alkhumrati darinta lagu tukanayo ama sijaayada lagu tukanayo qaala waxau hi bukhaari xadaana abulwaliid abulwaliid aayaalisi waynu ku soo tilmaannay magaciisa hishaam ibni cabdilmalik qaala waxau hi xadaana shucba ibn lxajaaj alwasiti qaala waxa ui xadaana sulaymaan shaybani wa sulaymaan bn abi sulaymaan ashaybani can cabdillaahi bni shadaad bni lhaad can maymunata radi allahu tacala canha qaalat kaana nabiyu sal allahu alayh wasalam nabigu waa ahaa yusalii mid ku tukada cala alkhumrati sijaayadda darinta laga sameeyey buu ku tukanayay waa xadiikaanu soo marnay ayuu wuxuu ku gaabsaday imaamu lbukhaari maxalu shaahidka baab alaati wuxuu baabu yahay alaad cala lfiraashi firaashka lagu tukanayo waala waa tukaday anasun anas bnu malik cala firaashihi firaashkiis uu ku seexanaya ayuu ku tukaday wa qaala anas anas bnu malik waxa uu yidhi kunaa waxaanu ahay nusallii kuwa tukada maca nabiyi sal allahu alayh wasalam nabiga maciise axadunaa midkaayu calaa awbihi maradiisa ayuu ku yani maradii u taallay hadduu ku sujuuday tii uu u ahaydna waa la mid xadiiku anasna waa xadiika inoo soo socda halkan u baabaysanayaa gogashii qofku ku seexanayay caw qadiifad firaash roogagii iyo waxyaabihii la midka ahaa meeshii qofkuu u hoyanayay iyo wixii uu goglanayay qofku inuu ku seexdo waxa wey inuu ku tukada waxbasi inaanay lahayn salaada lagu tukanayo yani isma meesha in lagu seexdo iyo in lagu tukada wax isdiidaya ma aha qaacidaduna waxay tahay haddii laga shakiyo oo la yidhaahdo waxaaba laga yaabaa meesha qofku isagoo aan ishogayn nijaasa inay ka soo baxdo meesha u nijaaseeyo qaacidadaynu ku soconaynaa waa alalu baqaau ma kaan cala ma kaan shaygu ahaaradii lagu ogaa inuu baaqi ku yahay alyaqiinu laa yazuulu bishaki yaqiinta ama hubaasha laguma zuuliyo shaki iyo mala awaal laguma zuuliyo xukumkii yaqiinta la istisxaabaya oo kula soconaya qaala waxa ui bukhaari xadaana ismaaciil wa ismaaciil bni abi uways almadani in badan baynu soo marnay ismaaciil ibni cabdilaah ibni cabdilaahi ibni abi uways almadani qaala waxa uri xadaanii maalik oo abtigiiya imaamu daari lhijra malik ibni anas can abinadr mawla cumar ibni cubaydillaah oo loo yaqaano salim ibni abi umaya alqurashi aljumaxi salim ibni abi umaya kunyadiisuna waa abinadri wey can abi salamta bni cabdiraxmaan bni cawf axad fuqahaai sabca ala axad اlaqwaal can caaishata zawji nabiyi sal اllahu alayh wasalam anaha qaalat waxay tihi caaisha kuntu waxaan ahaa anaamu mid seexata bayna yaday rasuuli اllaahi sal اllahu alayh wasalam rasuulka alle hortiisa ayaan seexanayay wlxaal rijlaaya xaal labadayda lugood fii qiblatihi qibladiisa ay ku sugan tahay yani meesha uu ku sujuudayo ee xagga qiblada xigta ay lugahaygu yaalaan faidaa sajada haddii uu sujuudo yani faidaa araada an yasjuda baa macnuhu u dhacaya waayo idaa sajada waxay ixtimaalaysaa waxaa looga jeedaa markuu doono inuu sujuudo ee xagga sujuudda uu soo hinqado faida sajada haddii uu sujuudayo amazani waa i si lugaha u laabto faqabadtu waan laabanay oo waan laabaya rijlaya labadayda lugood baan laabayay faidaa qaama haddii uu istaago basadtuhuma labadii lugood baan fidsanayay qaalat waxay tidhi caaisha wlbuyuutu guryuhu yowmaidin maalintaas laysa fiiha kuma sugnayn masaabiixu wax la shitaa kuma sugnayn yani waxay u cudurdaaranaysaa waxaa laga yaabaa hadday sidaa ku dhaaftay in lays yidhaahdo oo haddii nabigu calayhi salaau wasalaam markii koowaad uu gujiyey maxay u soo celinaysa inta uu salaada dhammaysanayo miyay waxaweeye iska laabato waxay leedahay ma arkayn guriguna aad buu cidhiidi u ahaa nabiguna calayhi salaau wasalaam salaatuleyl buu tukanayay qiyaamkiisuna waa dheeraa sida la ogsoon yahay oo in badan buu taagnaanayay wayna ogeyd marka intaasay jeclaysanaysa lugaha inay fidsato oo waxay sugaysa marka uu sujuudaya inay ka laabato intaa waxay leedahay haddii aqalku iftiin lahaan lahaa markaan arkay samic allaahu liman xamida inuu yidhi sujuudda usoo socdo ayuumbaa lugaha ka laaban lahaa markuu istaagana lugaha waa fidsan lahaa waxaasoo dhanna waxaa keenaya cidhiidiga gurigiisu uu cidhiidiga ahaa nabiga calayhi salaatu wasalaam waa heli lahaa inuu noqdo mila mulki sulaymaan in la wa daawuud calayhim asalaam laakiin nabiga calayhi salaatu wasalaam waxaa la kala dooransiiyey bayna an yakuuna malika nabiya wa cabda nabiya boqor nebinima u weheliso oo adduunyada loo fududeeyey oo qusuur waaweyn leh qusuurtii ay la yaabtay balqiisi la yaabtay sarxun mumaradun min qawaariir waa heli boqortooyo intaa leegya ka badan bay la siiyo waa afdalu khalqi illaah wuxuu doortay inuu noqdo cabdan nabiyan gurigiisa sidaasa cuntadiisa inamaa aakulu kamaa yakulu lcabdu wa jlisu kamaa yajlis lcabdu noloshaasuu nabigu jeclaysa calayhi salaau wasalaam si alle subxaanahu watacaala maalinta qiyaame maqaam wanaagsan iyo meel sare alle subxaanahu watacaala ugu abaalgudo qaacidaduna waxay iska tahay faina awalahum juucan akarahum shibacan fi dunya awalhum juucan fi laakhira nicmada badanee adduunyada lagu nool yahay wuxunbay kaa nuqsaaminaysa cumar bn khaaab markii loo keenay cunto basiia oo aan sidaa usii weynayn waa waxaanu ka baqaynaa inaanu soo gallo kuwii allah uu ku sheegay adhabtum ayibaatikum fii xayaatikum اdunya maxalushaahidku xadiika waxa uu yahay gogashii lagu jiibsanayay abcan meesha ay caaisha jiifto waana meeshii nabigu jiibsanaya alayhi salaau wasalaam waa isla meeshii wey waa gogashii ay ku wada jiibsanayeen tiibuu nabigu alayhi salaau wasalaam ku sujuudayey halkaa lafteeda ayuu nabigu alayhi ku sujuudayey gogashii lagu seexanayey in lagu sujuudaa wax basiya ah inaanay lahayn baa laga qaadanaya culimmadu waxay tilmaamaan fuqahada qaar sida shaaficiyadoo kale wixii hoos u liicaya waa furaashkan degayo kale in waxa weeye kaasoo kale aan lagu sujuudi yani meeshu waa inay tahay meel haabit ah oo sugan si qofka sujuuddiisu ay u noqoto cala alardi dhulkii ay u noqoto laakiin aan lagu sujuudin meel markaad wejiga geliso wejigaagu quusayo oo kula degaysa waxayna ka qaateen asalka sujuudday ka qaateen in waxa weeye meel siman oo adag lagu sujuudo eh, laakiin waxay leenahay eh, qofku meeshii uu ku sujuudaba arkaantii sujuudda haddii uu la yimaado oo umirtu an asjuda calaa sabcati acdu toddobadii xubnood ee lagu sujuudaya uu ku sujuudo waxa weeye sujuuddiisu waa ansaxaysaa laakiin way kala habboon tahay xadiika waxa kaloo laga qaatay nabigu calayhi salaau wasalaam salaada isagoo ku guda sugan ayuu taabanaya caaisha taabanayay amazani jirkeediibuu taabanaya nabigu alayhi salaau wasalaam wuxuu ku taabanayayna waa qacantiisa laga qaatay oo xanafiyadu ay ka qaateen gabadhii ajnabiyadda ahayd haddii la taabto inaanay weysada inaanay jabinayn gabadha xaaska ma ajnabiyadba waa ajnabiyad wey waayo marka ajnabiyad laga hadlayo dumarku ama waa maxram ama waa ajnabiya waa labadaa mid wey walidalik xadiidka ka hadlaya safarka laa tusaafir ilmar'atu masirata ywmi walayla ila maca dii maxramin aw zawjin baa layii maca dii maxram gaar baa loo sheegay zawjkana gaar baa loo sheegay marka awjku maxram ma aha awjka iyo awjkuna maxram isuma aha ee ajnabi bay kala yihiin laakiin waa ajnabi awj isu ah way isla safraya marka la leeyahay gabadh ajnabiyaah ayaa weyse jabinaysa ama jabin mayso tii ajnabiyadda ka ahayd aan ku ahayd iyo tii ahayd abcan xaaskaaga haddii ay noqotay de waa ogyahay waa maxram ma ah waayo maxramku waa tii guurkeedu xaaraanta u isku xukun bay qaadanayaan haddii la yidhahdo xaaska weysaday kaa jabinaysaa ta kalena waa lamid haddii la yidhaahdo ajnabiyadu weyse kaa jabin mayso xaaskaaguna weyse kaa jabin mayso marka xadiikan waxaa loo daliishaday gabadha ajnabiyadaa xaasba haba noqoto hadday weysada jabinayso nebigu calayhi salaau wasalaam salaada ma salaada ma sii wateen waa sida xanafiyadu ay leeyihiin qolada odhanaya weysaday jabinaysaana sida shaaficiyadu waxay leeyihiin hamazanii bifaasilin biawbin biufrihi taawiil bay u sameeyeen yani nabigu calayhi salaau wasalaam si toosa jirkeeda uma taaban ee maraa ka xigtay ama isagaa iska xejiyey ama maradeedii ayaa ka xigtay qaar waxay idhahdeen maya xidida jirka kuma taabane xidida ayuu ku taabtay qaar baa ku awiilaya laakiin asalka ama mutabaadirka sida soo degdegaya meesha la taabanayaana waa lugaheedi wey waxaanu qiyaasanaa sida badan inay faydan tahay amazani gacantiisuu igu gujiyey aahirka haddaynu ku qaadno waa inuu nabigu calayhi salaau wasalaam taabtay adilo kaloo badanna waa laysu daliishanaya waxaana ugu cad qabala bacda nisaa'ihi uma kharaja ila asalaati walam yatawada xadiika sunanta ku yimi dumarkiisa qaar ka miduu dhunkaday salaaduu u baxay mana weysaysan curw oo xadiika habaryartii caaisha ka soo warinaya waxau i maa uraaki ilaa anti alla ila adun baan u malaynaya inay taasi tahay waayo waa wada ogaa inuu ugu jeclaa nabigu alayhi salaau wasalaam adiladaasoo dhan waxay tilmaamaysaa weysada inaanay jabinayn gabadha ajnabiyadaa ah loona kala qaadi maayo bishahwatin waayri shahwatin camdan aw khaaan intaba loo kala qaadi maayo markaynu raajixa ku soconno laakiin hadduu bishahwatin u taabto sida badan waxaa la qiyaasaya in madiya wax lamid uu ka soo baxo hadduu dhunkado bishahwa u dhunkado ama taataabasho badan uu sameeyo aaliban shahwadiisu ay kacdo madi baa ka soo baxaya madigaasina weysada waa jabinayaa bilijmac sida laysku waafaqsan yahay weysadiisu way jabaysaa wamaa kharaja min asabiilayn bay gelaysa laakiin waxaanu ka hadlaynaa hadday waxbaba kasoo bixi waayaan xukumku wuxuu noqonayaa weysadu inaanay burayn waa sida raajixa ah laakiin qofku hadduu ixtiyaado iska weysaysto xaq aw laamastm nisaana waataynu hore usoo marnay lagu macnaynaya jaamactum laamasa way ka duwan tahay lamasa ziyaada lmabna tadulu cala ziyaada lmacna lamasa waa la taabtay wey laamasana waa jimaacay wey qaal waxa ui bukhaari xadaana yaxya bnu bukayr baabka maxalushaahidkiisa waynu fahanay gogashii nabiga calayhi salaau wasalaam noocay doonta noqoto ayaa lagu tukanay oo lagu sujuuday qaal waxa ui bukhaari xadaana yaxya bnu bukayr awowgii baa loo nisbeeye waa yaxya bnu cabdillaah qaala waxa uhi xadaana leyl waa ibni sacd alfahmi almasri can cuqayl waa ibni khaalid ibni caqiil alayli can ibni shihaab muxamed ibni muslim ibni cabdillaah ibni cubaydillaah ibni shihaab azuhri qaala waxa uhi ahbaranii curwa ibn zubayr ibn اlcawaam ana caaishata radia allahu tacaala canha khaalatah ahbaratu waxay u sheegtay ana rasuula اllahi sal اllahu alayh wasalam kaana inuu ahaa yusalii mid tukada wlxaal hiya caaishina baynahu nabiga dhexdiisa ay tahay iyo wa bayna alqibla qiblada dhexdeeda yani nabiga alayhi salaau wasalaam iyo qibladiisa ayay waxaweye kala dhex gashay calaa firaashi ahlihi yani wuxuu ku tukanaya nabigu alayhi salaau wasalaam calaa firaashi ahlihi xaaskiisa iraaskeeda ayuu ku tukanay yani waa iraashkii ka wada dhexeeyey ictiraad aljanaasa ictiraadan gudub ayay u jiiftay kactiraadi ljanaasa sida janaasada loo gudbo oo marka imaamku uu ku tukanayo janaazada ma dharar bay u taallaa mise gudub gudub bay u taallaa gudub ma ama dadab dheh ayay waxa weeye u taallaa xadiidkan isla masaladii horeu inoo tilmaamaya oo caaisha radi allahu tacaala nabigu markuu tukanayay hortiisana ay jiibtay si ballacana ay u jiiftay dhinaciisa midig iyo dhinaciisa bidix ayay ka xigtay nabiga calayhi salaau wasalaam ee wuxuu ku sujuudaya meesha ay jiiftay gogosha ay ku jiiftayna waa gogoshoodii wey iyaday nabigu calayhi salaau wasalaam ay ku wada seexanayeen waxaynu ka qaadanaynaa wax basiya inaanay lahayn gogoshii ninka iyo ku wada seexanayeen in lagu tukada waxbaa siiye inaana ilahayn kii mid waliba uu gaarka u lahaana iyaduna waa lamid ama min baabi wla baabu sujuud wuxuu baabu yahay asujuudi baabu sujuudi sujuud buu baabu yahay xadii baa dhiman qaal waxa ui bukhaari xadaana cabdnisi qaala xadaana leyh can yaziid waa yaziid bni abi xabiib almisri can ciraaq ibni malik عن curwata bn zubayr أن nabiya sal allahu alayh wasalam kaana wa aha yusalii mid tukada wlxaal caaishatu caaisha radi allahu tacaala canha muctaridatun ay tahay mid shiifta baynahu isaga dhexdiis iyo wa bayna alqiblati qiblada dhexdeeda cala alfiraashi firaash alladii kaasoo yanaamaani calayhi ay labadoodu ku jiibsanayeen baab sujuudi wuxuu baab u yahay sujuud cala thawbi maro lagu sujuudo fii shidat اlxari marka kulku uu daran yahay wa qaala axasan bnu abiاlxasan albasri waxa uhi kana alqowmu qowmku waxay ahaayeen yasjuduuna kuwa ku sujuuda cala alcimaamati cimaamada ayay ku sujuudayeen wاlqalansuwati koofiyadda ayay ku sujuudayeen wlxalyadaahu iyadoo labadiisa qacmood kaa sujuudaya fii kummihi waxa weeye kumkiisa ee waxa weeye ay ku sugan tahay kumku waa halka aynu gacanta ka soo saarno aynu ka soo saarno qaala waxa uri bukhaari xadaana abulwaliid hishaam bnu cabdilmalik aayaalisi qaala waxa uri xadaana bishr bn lmufadal albasri qaala waxa uri xadaanii haalib alqaطaan can bakr bn cabdillaah almuzani can anas bni malik qaala waxa uhi kunaa waxaanu ahay nusalli kuwa tukada maca nabiyi sal اllahu alayh wasalam nabiga maciise ayaanu tukanayn fayadacu waa dhigay axadunaa midkaayo طarafa اthawbi marada dacalkeeda ayuu dhigay min shiddat اlxari kulka darnaantiisa fi makaani sujuudi meesha uu ku sujuudayo ayuu dhigayay waxa weeye marada dacalkeeda imaam bukhaari wuxuu u baabaysanayaa inay banaantahay qofku inuu ku sujuudo marada inuu ku sujuudo markuu waxa weeye dhulka kulkiis dhulka uu ku sujuudayo kulkiisa uu ka baqo ama kulkaasi uu darnaado waxaanu anas ibnu maalik inoo tilmaamay nabiga calayhi salaau wasalaam markay la tukanayey waa xukmu rafci buu leeyihi saxaabigu hadduu kunna maca nabiyi sal allahu alayhi wasalam lama sheegin nabigu calayhi salaau wasalaam inuu ku waafaqay lama sheegin hadal nabi calayhi salaau wasalaam lama sheegin ficil nabi calayhi salaau wasalaam lama sheegin laakiin waxaa la sheegay saxaabadu waxay sameeyeen waxay sameeyeen baa la sheegay maadaama xilligii nabiga calayhi salaau wasalaam ay sameeyeen nabiguna uu goobjoog ahaa wax diidmaana aan la sheegin waxaynu ka qaadananaa nabigu inuu ogolaaday alayhi salaau wasalaam waa sunnada loo yaqaano asunnatu liqraariya sunnadu inuu u qiro oo uu u waxa ay sameeyeen inay bannaan tahay haddaanay bannaanayn nabigu waa diidi lahaa calayhi salaau wasalaam masalada laga qaadanaya waxay tahay qofka waa u bannaan tahay sujuudayo marada dhulka inuu iska xejiyo sibirkii iyo marmarkii iyo bannaankii iyo ciiddii kululayd haddaad ku sujuudayso maradaada inaad isaga dhigto waxa weeye wax dhiba ma laakiin maradu ma muttasilba mise waa munfasil hadday munfasil tahay cidina ma diidanaa hadday munfasil tahay cimaamadaadiibaad dhigat go'aagiibaad dhigat maro kalaad soo qaadata wax basiya malaha laakiin haddii uu mutasil yahay jumhuurtu waxay leeyihiin yaduna basi maleh iyagoo xadiikan daliishanaya shaaficiyada waxay leeyihiin waxa weeye diidaya mutasilka in lagu sujuudo shaaficiyadu ma ogola xadiikanna waxay kaga jawaabeen waxay idhahdeen xadiikan waxa lagu qaadaya munfasil baa lagu qaadaya yani maro ka soocan ayaa lagu qaadaya taa haddii la diidana waxaanu ku qaadaynaa cala almuttasil alladii laa yataxaraku bixarakatihi marada kula xidhiidhe aad xidhan lafteedu waa laba in ay tahay maro kula socoto kula dhaqdhaqaaqaysa iyo maradu inay weyn tahay oo qaybna aad xidhan qaybna aad goglanayso qaybna aad goglanayso yani waa go aad u weynoo kale aad qaybna hawan tahay qayb kaloo dheerna dhulka aad dhiganayso marka aad helayso inaad salaadii isu taagto rukuucdo sujuuddo qaybtaasi iyadoo aan dhaqdhaqaaqay marka qaybtaasi marka waaqic la eego marada aad xidhan bay la xidhiidhaayoo ka tahay laakiin dhinac kale markaynu macno ka eegno waxay ka dhigan tahay maro madax bannaan bay ka dhigan tahay oo kaa soocan waayo marada madaxa bannaan ee kaa soocani markaad salaada arkaanteeda aad samaynayso marada noocaasi dhaqdhaqaaqi mayso markaad cimaamada dhulka dhiganayso shaaficiyadu waxay leeyihiin hadduu yahay munfasil waa la ogolyahy haddii uu yahay muttasil laa yataxaraku bixarakatika dhaqdhaqaaqaaga aan ku dhaqdhaqaaqayna xukmu lmunfasil buu leeyahy maxaa soo haay mutailkii alladii yataxaraku bixarakatihi kaa way diidan yihiin jumhuurtuna waa ogol yihiin marka shaaficiyadu waxay xadiidka ku qaadayaan labada xaalay ku qaadayaan oo waxay leeyihiin ama waa munfasil ama waa muttasil laa yataxaraku bixarakatihi saasay ku qaadeen laakiin aahirka haddaynu ku soconno horena waxaynu maryuhu cedhiidhi bay ku ahaayeen marka mare uu ku kaaftoomayo ka kaaftoomayo oo uu dhulka iska xajinayo welibana markay masjidka imanayaane jamaca ku tukanayaan naadir bay ahayd taasi waa masalo masalada labaad maryaha ay xidhanayaan laftoodu maadaamaay cedhiidhi tahay maro weynoo in badani ka hadhayso iyada lafteedu waa baciid oo intaa weyne ka hadhaysa de wuxuu ka dhigan lahaa wax kale maro kaleu ka dhigan lahaa oo uu xidho oo isku bedelo iyaduna waa baciid waxaa inoo soo hadhaya mara kula xidhiidha wax basiya maleh in waxa weeye lagu sujuudo yacni shaarhkaaga ama qamiiskaaga haddaad gubato intaa yaree ka laalaada haddaad ku sujuuddo wax dhiba maleh karaahana ma aha mamnuucna ma aha waa sida xadiikana inoo tilmaamay baabu salaati wuxuu baab u yahay tukasho fi nicaali kabihii lagu tukanayo kabahii lagu tukada xukunkiisa <clears throat> yani macnuhu wuxuu u dhacayaa jawaazu asalaati fi nicaal kabaha in lagu inay bannaan tahay qaala waxa uhi bukhaari xadaana aadamu bnu abi iyaas alcasqalaani qaala xadaana shucba qaala ahbarana abu maslama saciid bnu yaziid alsdi isagaa baynoo dhammeeyey qaala waxa ui sa'altu anas bna malik radia allahu tacaala canhu akaana nabiyu sal allahu alayh wasalam nabigu ma aha yusalii mid tukada fii naclayhi labadiisa kabood anas bnu malik baa la weydiiyey qaala wuxuu ihi nacam haa waa ku tukanayay abcan ida lam yakun fiihima ada haddaanay najaaso lahayn oo salaada isagoo kabaha ku tukanaya xadiiu abi saciid waa kii nabigu kabaha bixiyey alayhi salaau wasalaam wuxuuna u bixiyey jibriil baa u sheegay kabuhu najaase inay leeyihiin jaanii jibriil faahbaranii ana fiihi maa adan aw qadara najaase inay leeyihiin baa loo sheegay marka qaala nacam kabihii waa lagu tukanayaa hadday kabahaasi najaase lahayn haddaanay najaase lahayn haddaad ka shakido see la yeelayaa haddii laga asalku waa maxa waa inay daahir tahay adigu haddaad iska ilaaliso aday kuu taallaa laakiin way kuu bannaantahay xataa haddaad ka shakido bullaacadaan soo maray ama meelo noocaasa waxa weeye aadan najaasana aadan ku hubin asalku waa inay daahir tahay haddii ay najaasowdaba oo aad la soo dhex marto waad ogtahay ya waxa weeye sida xanafiyadu ay leeyihiin faina turaaba lahu ahuur ciidda ka dambaysaa ku filan shaaficiyaduna waxay leeyihin waa in la maydhaa marka xataa haddii waxa weeye meelo najaasa aad la soo marto oo marka aad masjidka soo gaadho kabihii aad eegto cayn najaasana aanay ku oolin waxa weeye qoyaanna aanay lahayn oo ay qallaleen waxay noqonayaan daahir bay noqonayaan lagu tukanayo kabaha in lagu tukadaa ma sunna mise waa ruqso laysu baneeyey mise waa sunne ya labaduba waa suuragal wey ayib wuxuui waa laysku khilaaf maadaamay labaduba suuragal tahay yani labadaba cid tidhi la helaya waana sidaas weey culimmada qaar waxay yidhaahdeen waa laysu fasaxay laakiin ma aha sunno ma ah sunn maaha waa lagu fasax yani way kuu bannaan tahay inaad ku tukato laakiin sunno loo qastiye maaha culimmada qaar baa sidaa u dhigay taasina waxay naga anfacaysaa de xilligan goglahan qaaliga ah gogashanoo kale waxaan malanaya labaatan kun iyo ka badan bay markii la soo iibinayay oo dollar bay ahayd haddii waliba kabaha la soo galo muddo yar bay ku dhammaanaysaa ku idlaanaysa waa hantidii muslimkoo la baabiinaya oona hanti muslimiinta ka dhexaysa haddoo kale ina anfacaysaayoo hadii la yidhaahdo waa mubaax dee mubaax hantida nooca intaa leeg loo baabiin maayo waxba laga yaaba mamnuuc inay noqoto masjidka noocana kaba in lala soo galo qowlka labaad waa sunne qowlkaasaana xoog badan waxaynu u daliishanaynaa xadiiu cabdilaahi bni camr bn aas iyo axaadiista kale la ah ee sunanta ku timi nabigu wuxuu leeyahy calayhi salaau wasalaam khalifu lyahuud fainahum laa yusaluuna fii nicaalihim walaa khifaafihim yahuudda halla khilaaf waayo iyagu kabahooda kuma tukadaan khufkoodana kuma tukadaan idan kabaha in lagu tukadaa sidayday maqsuud u tahay waa wax loo qastiyo si loo khilaafo yahuudda loo khilaafo laakiin waa markay booskeeda tahay masjidka bannaankiisa markaad ku tukanayso intaad kabaha ee sharabaadadaad iska wasakhayn lahayd ama ciidda aad isku taagi lahayd iyo kulaylkeeda kabaha inaad xidhnaataa ku wanaagsan kabaha inaad xidhnaato marka dantaada adduunye marka la eego iyo marka la eega ta sharciga oo ah yahuud in la khilaafo waxaa mutaakida inaad kabaha ku tukato markaad gudaha soo gashana gogasha inaad ilaaliso wey waa in kabaha lala baxa wey laakiin hadda de waa lala qabsadaan filaya waa ilaa xilibaa qofku hadduu kabaha ku tukanayo kaka dambeeya ku qaylinay ya war iska bix ama lala yaabay hadda way dhacdaa inagu cilmigii baa nagu faafay baad moodaa xaramka xaramaynka markaad ku tukanayso ee muslimku dunida daafihiisa isaga yimaado waayi maysid mid kula yaaba ama kugu qayliya haddaad kabaha ku tukanayso marka saaxada iyo bannaanka lagu tukanayo masjidka bannaanadiisa kabaha in lagu tukada waa sunna weeyi baabu asalaati fi nicaal ay istixbaabu salaati fi nicaal in la sunnaynayo kabaha in lagu tukado kiaamay kiibaan dib ugu celinay naam baabu salaati fi lkhifaaf wuxuu baabu yahay salaadii lagu tukanayay fi lkhifaafi qofka lagu tukanayay qaal waxa ui xadaana aadam bni abi iyaas qaal xadaana shucba can ilacmash sulaymaan bni mihraan qaala samictu ibrahim wa ibna yaziid annakhaci alkuufi yuxadiu can hamaam bni اlxaari qaal waxa ui ra'aytu waxaan arkay jariira bna cabdilaah baala isagoo kaajay saxaabigaasi albajali wey uma tawadaa waa weysaystay wamasaxa waa masaxay calaa khufayhi labadiisa huf buu masaxay uma qaama waa istaagay fasala waa tukaday fasuila waa la weydiiyey faqaala waxau hi ra'aytu nabiya sal allahu alayh wasalam nabiga ayaan arkay sanaca sameeyey mila hada sidan oo kale waa ficiladii lasoo sheegay oo dhan yani nabiga oo kaasha calayhi salaau wasalaam kadibna weysaystay khufaynkana masaxay qaala ibraahim waxa uu yidhi waa ibnu yaziid annakhaci fa kaana waa ahaa yucjibuhum miduu farax gelinayo waayo waa asxaabtii cabdilaahi bni mascuud waa faraxgelinay xadiikana faraxgelinayay sababtu waa maxay lina jariiran maxaa yeelay saxaabigaasi kaana waa ahaa min aakhiri man aslama dadkii ugu dambeeyey soo islaamay buu ka mid ahaa yani waxaa looga jeeda xilli dambuu soo islaamay sida lafdiga muslim tilmaamayo lina jariiran aslama bacda nusuuli aayat ee tilmaamaysa famsaxuu biru'uusikum waarjulikum ila alkacbayn aayaddaa dabadeed oo tilmaamaysay in la maydho ayaa waxa ka dambeeyey masiixitaanka jariir bnu cabdilaah waayo xiligaa dabadeed buu soo ilaamay xilli dambe ayuu soo islaamay maxalushaahidka baabkan aynu kaga hadlayna almasxu cala lkhufayn horaynuuga soo hadalnay maxalushaahidka halkan aynu kaga hadlaynaa waa inuu nabigu calayhi salaau wasalaam eh, tukaday isagoo khufaynkiisa xidhan yani masaxa calaa khufay uma qaama waa istaagay khufeynka isagoo xidhan fa sallaa nabigu waa tukaday yani lama sheegin inuu bixiye lama sheegin eh, xadiikii aynu sheegaynayna khalifu lyahuud fainahum laa yusaluuna fi nicaalihim walaa khifaafihimna isaguna waa u daliil waxaa kaloo u daliila kabihii haddii lagu tukanayay waayo waxay samayn jireen intay khawfaynka xidhaan bay kabahana kasii dul xidhanayeen haddana waa la sameeya oo khufeynku dee agga sharabaadkay xigaan marka haddii sandhalkii iyo buurkii lagu tukanayo waxaa min baabi wlaa ah kufkii iyo sharabaadki wii lamid in lagu tukado qaal wuxuu hi bukhaari xadaana isxaaq bnu nasr awowgii baa loo nisbeeye waa isxaaq bnu ibraahim ibni nasrin wey qaal waxau hi xadaana abu usama xamaad bnu usamat alkuufi can ilacmash can muslim waa ibni subayx waataynu soo marnay saadka waa la daminaya abiduxa ayuu caan ku yahay alkuufi wadmum aba limuslimi abiduxa can masruuq bn اأjdac alkuufi can اmuiraa bni shucba can اlmugiirati bni shucba radi allahu tacala canhu qaal wada'tu الnabiya sal اllahu alayh wasalam nabiga ayaan u weysayseeyey buui yacni nebiga ayaan weysada ugu shushubay fasababtu lahu wuduu'ahu ayaynu soo marnay isla xadiidkan famasaxa waa masaxay calaa khufayhi labadiisa khuf wa sallaa waa tukaday baabun wuxuu baab u yahay ida lam yutima haddii kii tukanaya aanu dhammaystirin asujuuda sujuuda yani goodibuu mutaysanaya qaala waxa uhi bukhaari ahbarana asaltu bnu muxamed wa abu hamaam alkhaariki albasri khaarik waa meel u dhowbay ahayd basra u dhowbay ahayd abu hamaam alkhaariki albasri asalt ibni muxamed qaala waxa uhi ahbarana mahdiy waa mahdiy bnu maymuun abu yaxya alkurdi almicwali albasri nimankan kurdiyiinta la yidhaahdo hadda waxa weeye ciraaq qayb ka mid a ah haysta nimankaasuu ka soo jeeday salaxudiin alcalaa iyo qoladoodii wey can wail waa wasil ibni xayaan alaxdab alaxdabna waa naanaystiisa weeye yani tuur buu lahaa tuurtii baa lagu sheegay alaxdab waa ninka tuurtale wey can abi waail horena waxaynu usoo tilmaannay qofku abuurku alla u sameeyey haddaan lagu ceebaynay oo uu ku caanbaxo ama lagu calaamadsado wax dhiba inaanay lahayn wadikruhu bilwasfi aw billaqabi aw xirfati laa ba'sa in lam yacibi muhimmadu inaadan dhaleecayn uga jeedin laakiin haddaad uga jeedo waasil waa dee waailkii tuurta lahaa haddaad sidaa uga wax dhiba ma laha abi wail waa shaqiiq ibni salmt alkuufi can xudayfa ibn اlyamaan radia allahu taala canhu ra'aa wuxuu arkay xudayfa rajula nin laa yutimu aan dhammaystiray rukuucahu walaa sujuuda rukuucdiisa iyo sujuuddiisa falama qadaa salaatahu markuu salaaddii dhammeeyey ninkaasi lahu xudayfa xudayfa waxa ku yidhi maa sallayta ma tukan yani salaad sharciya ma tukan muuqaal salaadeed aad tukatidba qaala waxaui waxsibu waxaan u malaynaya qaala inuu yidhi xudayfa low mutta haddii aad dhimato mutta waad ku dhimanaysaa calaa hayri sunnati muxamadin sal allahu alayhi wasalam wadadii iyo hadyigii nabigu salaada u tukanaya midaan ahayn baad ku dhimanaysaa rukuucda iyo sujuudda haddii aan la dhammaystiranoo umaanayna lagula iman salaadaasi ansixi mayso waxaana ka soo baxaysa waxa weeye salli fainaka lam tusalli xadii musiii salaatihi oo inoo iman doona baabun wuxuu baab u yahay yubdi waa muujinaya dabcayhi waxa weeye cadudiisa ayuu muujinayaa oo wuxuu ka fogaynayaa jambigiisa ama dhinaciisa wayujaafi waa fogaynaya fi sujuudi sujuuda yacni kilkilada hoosteeda ama waxa wey caduda barhtamaheeda ayaa la yidhaahdaa marka dhinaca gudaha xigta ayaa marka la sujuudsan yahay waaa laga fogaynaya boga ayaa laga fogaynaya waa la kala qaadaya qaala waxa ui bukhaari ahbarana waa sunanta sujuuddu ay leedahay sunanta sujuuddu ay leedahay bay ka mid tahay qaala wuxuu ihi bukhaari ahbarana yaxya bnu bukayr qaala xadaana bakr bnu mudar waa abu cabdilmalik almisri can jacfar wa jacfar ibni rabiica ibni shuraxbiil ibni xasana almisri rabiica ibni shuraxbiil ibni xasana can ibni hurmuz wa cabdiraxmaan ibni hurmuz alacraj in badan baynu soo maray can cabdillaah ibni malik ibni buxayna cabdlaahi ibni maali ibn alifta ma la socotaa ya ibni buxaynana labadaba way la socotaa aniga ibni maalik ibn ka horena aliftaa lagu daray ibni buxaynana waa laga daayey sawaabkuna waa cagsiga waa in la yidhaahdaa cabdilaah ibni maalik maalik waa aabbihii ibnu haddii laba calam dhexdood ay dhacdo laba calam dhexdii hadii ay dhacdo ibnu hamzadeeda waa la xadfaa marka ibni malik ibni waa in laga xadfaa alifta ibni buxayna hadduu noqon lahaa malik ibni buxayna iyadana waa laga xadfi lahaa laakiin ibni buxayna waa cabdilaahi hooyadii cabdilaahi baa laga sifaynaya oo cabdilaahi bay ku saabsan tahay marka kaa waa in alifta loo soo celiya haddii laodhan lahaa cabdilaahi bni buxayna aliftu waa dhici lahay cabdilaahi bni maalik aliftu waa dhacaysa laakiin cabdilaahi ibni maalik ibni buxayna ibni maalik waa ka dhacaysa ibnu baxaynana alifta waa loo daynaya waayo faasil baa soo kala dhexgalay ibni maalik baa soo kala dhexgalay marka waxaa loo nisbeeya aabbihii iyo maaliga waxaa kaloo loo nisbeeya hooyadii oo buxayna ah, ayaa loo nisbeeyey marka aniga kaygu waa cagsiyey sawaabku waa cagsiga ana nabiya sal allahu alayh wasalam nabigu kaana waa ah idaa sallaa uu tukado faraja mid kala fogeeya oo kala fura bimacnaa fataxa bayna yadayhi labadiisa qacmood dhinacyadiisa ayuu ka furayay oo ka qaaday xataa yabduwa ilaa ay muuqanayso bayaadu ibtayi caddaanta kilkilihiisu ay ka muuqanayaan yani siduu nabigu u kala fogaynayo waqaala lay bnu sacad waxaa ui xadaanii jacfar bnu rabiica naxwahu ay naxwa hada alxadii wuxuu mutaabaceeyey bakar bnu mudar ayaa waxaa mutaabaceeya allay bni sacad waana mucalaq weeye imaam bukhaari baa ka tacliiqiyey xadiika waxaynu u daliishananaa marka la sujuudayo waa in boga iyo cadudka la kala fogeeyo caduda la kala fogeeyo ee haddaad jaanis u helaysana inaad halka ugu dambaysa gaadhsiiso oo ilaa kilkilahaagu ay ka muuqanayaan la gaadhsiiyo yani kilkilaha in la muujiye loogama jeedo nabigu calayhi salaatu wasalaam gobuu xidhnaa iyo wixii la laakiin inagu haddaynu fogayno waa meel hadii aynaan maryahan xidhnaan lahayn kilkiladu ka muuqanayso macnaha noocaasa looga jeeda yani in aad loo kala fogeeyo sunnahaasina waa inta aad awoodayso fataqu llaha dadka qaar baa waxa wey hoosta ku gashanay ya iyagoo awalba waaweynaa ayuu haddana sii kala fogaynaya labada dhinacyada ka xiga waa laba ciyaal oo dhalo hoosta ku wataad u ekaanaysaan looma baahna haddii jamac lagu tukanayo waa inta aad awoodaysa inaad fogayso wey muslimkana aan la cidhiidhiyin waayo sunnaha inaad la timaado iyo muslimka inaad dhibto waxa wey de in muslimka aan la dhibin wey oo sunnaha layska daayo baabu fadli istiqbaali lqibla wuxuu baabu yahay qiblada in la qaabilo fadligeeda yastaqbil waa ku qaabilayaa qibladii biaraafi rijlay yacni lugihiisa dacaladooda waa faraha ayuu ku qaabilayaa qibladii yani waxaa looga jeedaa qiblada marka la qaabilayo xubnahaaga meel allaale meeshii suuragala qiblada inaad u jeediso xataa cagaha farahooda qiblada inaad u jeediso ayaa lagaa doonaya qaala abu xumayd asaacidi waa cabdiraxmaan ibni sacad asaacidi xadiikiisu waa inoo iman doonaa waa wuxuu soo warinayaa axaadiista ugu faahfaahsan ee salaada nabiga calayhi salaatu wasalaam lagu sheegay masaa'il badan buu gaar la yahay oo saxaabigan laga hayo cid kalena aanay ku waafiqin an nabiyi sal اllahu alayh waslm qaala waxa ui xadaana camr bnu cabaas alhwaazi albari qaala xadaana ibn اlmahdi nuskhda qaar al baa la geliya ibn اlmahdi qaarna al maleh waa ibnu mahdi waa imaamkii loo yaqaanay cabduraxmaan bnu mahdi imaamu dahabi markuu tilmaamaya wuxuu leeya waa sayid اlxufaad in badanoo aimmadii waaweynaa ka midi axmed ibnu xambal iyo ragga la midka ah waxay idhaahdeen nin xifdi badan maanaan arag isaga iyo wakiic ibn ljaraax oo xufaadii waaweynaa ka mida ah ayaa lays dhinac dhigay dabeedna waxaa la yidhi cabduraxmaan ibnu mahdi baa ka xifdi badan sufyaan athawri oo keliya dhowr iyo soddon xadiis bay ka wariyeen oo labadoodu isku khilaafeen dhowr iyo soddonka xadiis dhammaantood ibnu mahdi baa saxsanaa wakiicna waa ka saxsanaa wakiicnada waa ninkaynu soo sheegaynay wakiic ibn ljaraax waa imaam weyn weeye cabdiraxmaan ibni mahdi waana kitaabka arisaala lilimaam shaafici awalu kitaabin fi lusuul wa risaalatun ilaa cabdiraxmaan ibni mahdi waa risaalo ku socotay mesaj ku socday waxa weeye ninkan ibni mahdi la yidhaahdo usuulkaba waa ninkii sababta u ahaa kutub laga qoro qaala waxa i xadaana mansuur bnu sacd allului albari can maymuun bni siyaa siinka waa la hoos dhigaya yadana waa la khafiifinaya maymuun ibni siyaa abu baxrin albasri waana ragga laysku khilaafay imaam lbukhaari ragga ku sugan oo ninka bukhaari wuxuu ku tilmaamaya inuu iqa yahay maadaama uu saxiixiisa ku soo xushay abu xaatim abu daawuud saaxib sunan wuxuu i laysa bidak saa uma sii buurno ninkan xaalkiisu laysa bidak waa nooc dacfiya wey laakiin xaafidku wuxuu ku soo khulaaseeyey waa saduuqun caabidun yukhtiu waa nin saduuqa oo gafla wey yani xaalkiisu waa bariga dhexaalkaynu ka nidhaahno wey laakiin xadiidkan dad badan baa ku an anas bni malik radi allahu taala canhu qaala waxa ui qaala rasuulu lahi sal allahu alayh wasalam man axadkii sallaa tukada salaatana salaadayada wastaqbala qaabila qiblatana qibladayada wa akala cuna dabiixatana gowracayaga waxaanu gowracnay fadalika kaasi almuslimu muslim weeyi alladii kaasoo lahu ay u sugnaatay dimat llah ballanta alle iyo wa dimatu rasuulihi rasuulka alle ballantiisa falaa tukhfir llaha ha jabinina alle fii dimatihi ballantiisa yani dhiiggiisa wuu ilaaliya hala ilaaliyo maxalu shaahidku waa qiblada in loo jeesto istaqbala qiblatana maxalushaahidku waa halkaas wey qaala waxa uhi bukhaari xadaana nucaym waa ibni xamaad alkhusaaci laftiisa hadal baa ku sugan nusakda qaarna waxa ku yimi qaala nucaymun oo mucallaqa qaala waxa uhi xadaana bnu lmubaarak waa cabdlaahi bn mubaarak almarwasi an umayd bn abi xumayd awiil an anas bni mali qaal waxau qaala rasuul lahi sal اlahu alayh wasalam umirtu waxaa lay faray an uqaatila naasa dadka inaan la dagaalamo xataa yaquuluu ilaa ay ka yidhaahdaan laa ilaaha ila allah faida qaaluuha kelmaddaa hadday ku hadlaan wasalluu ay tukadaan salaatana salaadayada wastaqbaluu ay qaabilaan qiblatana qibladayada wadabaxuu ay gowracaan abiixatana ay mila abiixatina sida aanu wax u gowracno aynugu waafaaan gowraca nugu waafaqaan ay wadabaxuu madbuuxahum mila madbuuxina yacnii haddii qofkii ama dadkii waxa aanu gowracayno qaabka aanu u gowracnay iyaguna u gowracaan oo ahaa waxa weeye xarumat faqad xarumat xaaraan bay noqotay calayna dushayada dimaa'uhum dhigagoodu iyo wa amwaaluhum xoolahoodu ilaa bixaqiha xaqii lagu yeeshay mooyaane yacni xaqi dami waalmaali xaqi dimaa'ihim wa amwaalihim dhiiggooda wixii lagu yeeshay mooyaane oo hadday dhiig daadiyaan dhiiggoodana waa la daadinaya hadday xoolo qaadaan xoolahoodana waa laga soo qaadaya intii ay qaateen wa xisaabuhum xisaabtooduna cala allah ilaahay dushiisa ayay ahaatay qaala waxa i ibnu abi maryam bukhaari waxa uu leeyihi qaala ibnu abi maryam waa saciid bnu اlxakam almisri ibnu abi maryam buu caan ku yahay qaala waxa uhi ahbaranaa yaxya waa yaxya bnu ayuub alghaafiqi waa yaxya bnu ayub alaafiqi almisri qaala waxa ii xadaana xumayd waa aawiil qaala wuxuu yidhi xadaana anas ibni malik can nabiy sal allahu alayh wasalam yani waa sanad kale maadaama yaxya bnu ayub alaafiqi nucaym bnu xamaad alkhusaaci maymuun ibni siyaa raggaas sanadada la soo sheega o dhan hadal baa ku sugan waa laysku kabaya wa qaala caliy bnu cabdillaah waa almadiini waa mucallaq wuxuu yidhi xadaana khalid bnu lxaari khalid ibn اlxaari abu cuثmaan albصri qaala waxa uhi xadaana xumayd wa aطawiil qaala waxa uhi sa'la maymuun bnu siyaah waa ninkaynu soo marnay anas bna malik wuxuu weydiiyey qaala waxa uhi ya aba xamza waa kunyada uu leeyahay anas bnu malik abu xamza ayuu ahaa maa yuxarimu maxaa xaaraantinimaynaya dama alcabdi adoonka dhiigiisa iyo wamaalahu xoolihiisa faqaala waxa uu ihi anas man shahida kii qira an laa ilaaha ila allah wa ana muxamadan rasuulullahna waa iskala socotaa wastaqbala qaabila qiblatana wa sallaa tukada salaatana wa akala cuna dabiixatana waxaanu gowracayna fa huwa kaasi almuslimu muslim weeye lahu waxaa u sugnaaday maa lilmuslimi muslimku waxa uu leeyahay xuquuqa wa calayhi dushiisa waxa saaran maa cala muslimi muslimka dushiisa waxa saaran xadiiskanoo dhan asaaniiddiisu ha kala duwanaato qofku hadduu qibladeenna u jeesto waxa weeye waa qof muslima weeye bimacnaa uu tukado maxalu shaahidku waa qiblada in loo jeesto laakiin waxyaabahan maxaa loo tilmaamay oo muslimka calaamad looga dhigay waxa loo tilmaamay waa waxyaabaha afar iyo labaatanka saacadood gudahooda ama maalinkii lagu ogaanaya si degdega xogteeda loo helayo waa salaadii oo dee qibladii ay la socoto qibladiiy salaadii waa isku mid inuu tukanayo welibana u tukanayo xagga qiblada u tukanayo qiblatmuslimiin hadduu idhaahdo salaad baan tukanaya laakiin baytulmaqdis hadda uu jeesto waxaan leenahay waa yahuudi ama waa baynu leenahay laakiin inuu tukado qibladana u jeesto ee qadiyada kalena waa cuntadiis cuntadeenna uu inala cuno iyo gowraceenna uu inala wadaago oo aanu odhantiina cuni maayo iyo wixii la mida waxaynu ku ogaanaynaa inuu muslim yahay xuquuqdii muslimka la siinaya wallahu aclam sal allah waslm ala nabiyina mxamed ali wsabi wslm